بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إن شاء الله تعالى وحنكب الله بين آيات تضباطا يسديد سورة غافر إلى آيات الله بيطبنات سورة فصلة قال دي أهل النار كهي درسي هو مركي لسوش هيغي وحالقوا يدي ادخلوا قال أبواب جهنم خالدين فيها جهنم الباب دي قال idinkoo ku waanaya fa bisa mahwa almutakabiriina kuwii kibri meeshay u hoyanayaan baa xun markaa nabiga waxaa lagu yidhi fasbir adkayso oo sabir ina wacdallaahi xaqun ballantii alle waa xaq inuu kuu gargaari ahayd fa imaa nuriyannaka haddaan ku tusino bacda aladii naciduhum kii aanu ballanqaadna ballanqaadnay oo cadaaba haddaan ku tusino falamru waadix xaaladu way iska caddahay aw natawafayanaka haddaan ku oofsanno fa ilaynaa xagga iyagaa yurjacuuna walaqad arsalnaa allah wuxuu yidhi walaqad arsalnaa waan diray rusulan rusul oo min qablika adiga kaa horreysay nabi ilaahi maxamedow minhum waxaa ka mida man dad baa ka mida qasasna aan kaaga qisoonay caleyka dushaada wa minhum waxaa ka mida rususha ah man dadlan maqsuus aanaan ka qisoonay caleyka dushaada wamaa kaana lirasuuli rasuul uma sugna mana heli karo an yaatiya inuu la yimaado biaayatin mucjizad inuu la yimaado ilaa biidn illaahi alla idankiisoo ilaahay u sahla fa faidaa jaa markuu yimaado amrullaahi oo cadaabka yimaado xaaladii timaado amarkii alleh qudiya dadka waa la kala xukumi bilxaqi xaq baa lagu kala xukumi aan ruuxna la dulmiyaynin wakhasira waxaa khasaaray hunaalika halkaa almubdiluuna kuwii baadil sameeyayaasha allah wuxuu lehy subxaanau wa tacaala nabiyulaahi maxamedow adiga hortaa rusul badan baa la diray qaar waa lagaaga qisooday iyagii ummadoodii wixii kala qabsaday qaarna lagaagama qisoonin inta qur-aanka lagu sheegay adigu waa shan iyo labaatan baa la yidhaah laakiin sideed iyo toban baa qisadooda iyagii ummadoodii waxay kala muteen yaa qur-aanka lagu sheegay intaan looga qisooninba aada u badan marka bilmatal ambiyada waxaa la sheegaa boqol iyo afar iyo labaatan kun iyo ambiyadu ahayd saddex boqol iyo dhowr iyo toban bay rusushuna ahayd marka nabiga qayb yarun baa loo sheegay iyagii ummadoodii waxay kala muteen iyo halgankii ay soo galeen qaybna lagaagama qisoonin wax rasuulaho ay u sugantao heli karaa ma jiro mucjizad inuu yimaado alla oo u fasaxo oo u sameeyo mooyaane marka xaqiiqadu waxay ku sugan tahay amarka alle markuu yimaado ciqaabtay timaado xaq buu alla ku kala xukumi marka khasaaraha nimankaasta waxaa weeye mubdiluunta kuwa baadil sameeyayaasha ah oo macsiyada iyo xumaanta ku kaca weeye marka nabiyullahi maxamed rusushaasaa loo sheegay rusushaas waa wax la qabtaa baa layidhi wax mucjizadood keeni kartaana ma jirto rasuul mucjizaod keeni karaana ma jiro walaqad arsalnaa waan diray buu alla yidhi rusulan rusul min qablika adiga hortaa minhum waxaa ka mid a rususha man dad baa ka mid aan uga qisoonnay caleyka dushaada waa inta yar wamin waxaa kamid a man lama qasus dad aanaan qisoonin caleyka dushaada uga qisoonin xataa waxaa la sheegaa riwooyinka qaarkood nabi xabash arduxabash laga diray waa la sheegaa yaman baa ambiyo badani ka baxeene nabi madow oo arduxabash laga dirayna waa la sheegaa ninkii luqmaanulxakiim ahaa isagu nabi ma ahayn wuxuu ahaa saalix buu ahaa nawbi buu ahaa meeshan masar iyo suudaan udhexaysa xalaaib la yidhaha marka nabi ilaahi maxamed qaar waan kaaga qisoonay qaarna kaagama ana qisoonin wamaa kaana uma sugna umana banaana lirasuulin rasuul an yatiya inuu la yimaado biaayatin mucjizad inuu la yimaado ilaa biidni illaahi alla idankiiso alloo u sahlo oo siiya mooyaane faidaa jaaa markuu yimaado amrullaahi alla amarkiisu waa cadaabkii iyo markay timaado qudiya waa la kala xukumi dadka bilxaqi baa lagu kala xukumi cidna lama dulmay qof khayruu lahaa loo diidi maayo shar uun allahayna dusha laga saari maayo wakhasira waxaa khasaaray hunaalika halkaa marka la joogo almubdiluuna baadil sameeyayaashii allaahu alle alladii allah weye jacala lakumul ancaama nicmoolayda idiin sameeyey geeliyo lodii ariga litarkabuu inaad fuushaan ood gaadiid ka dhigata minaha qayb ka mida waa geele wa minaha xaggeedana ta'kuluuna aad ka cuntaan oo hilibkeeda cuntaan walakum waxaa idiin sugnaaday fiihaa nicmooleyda dhexdeeda manaaficu manfucooyin kale oo geela ah. waa la fuuli oo waa la maali oo waa la qalan oo waa la cuni hilibkiisa lo waa la maali oo waa la cuni beertana waa lagu qodan adigana waa la cuni waana la maali manaaficda kale ku jirtaa waxaa weeye manaafic inagu ayna haysanino dhogorta xoolahay carabtu gogol iyo dhar ka dhigan jireen iyay ka dhigan jireen inagu taa ma haysano walitabluquu litarkabuu bay ku cadfan tahay litarkabuu inaad fushaan walitabluquu aada ku gaadhaan calayhaa nicmooleeda dusheeda xaajatan muraad o fii suduurikum qalbiga idinku jira muraadaad qalbiga ku haysaan dhagaxbur inaad ukacdaad rabtaa fiiq inaad ukacdaad rabtaa waa muraad qalbigaa ku jira iyadaad ku gaadhisaano haddaba wax kalaa jire gaadiid kalaa jire ritigaaga intaad rarto sahayda adig qaadato baad meeshaa doonta ku tegaysa wa calayhaa nicmoolayda iyo وعلى الفلك دون تحملون اللي إذن كحنباري نعم ليذ نعم ليذ وقيل أوكله وسفينة البر doontuna waa safiinatu lbaxri doontu maslaxadeeda waxaa weeye dhulka maadaama badi u dhaxayso gaadiid laguma mari kareen de gaadiid xoolahoodnoo laguma mari kareen ilaahay maslaxa wuxuu ga dhigay badda baddaasaa yaa la dhex maaxaya wayuriikum aayaatihi alla aayadihiisa way idin tusin mucjizaadkiisa iyo adiladiisa fa aya aayaati illaahi ilaahay aayadihiisa midoodee baan tunkiruuna irkiraysaan waab haba laysbartee allah wuxuu leeyay subxaanahu wa tacaala nicmoodydu alla idiin sameeyey inaad fuushaan oo cuntaan oo geela waa la fuuli oo waa la cuni oo caanihiisa la maali lo waa waa la maali oo waa la cuni oo beertaa lagu qodan adhigana waa la maali oo waa la cuni mafacooyin kalena waad ku qabtaanoo dhogortoodaad wax ku qabtaan iyo saantooda iyo waxaasoo dhan cilada kale ee nicmada kale waxa wey litarkabuu minhaa inaad fuushaan iyo welitabluquu muraad aada leedihiin oo qalbi idinkaga jira inaad ku soo gudataan oo meeshaa doonto ugu socataysaan iyadaa nicmoolayda ah iyo doontaa labadaba laydinku ambaaro gaadiid laydinka dhig waa laydinku ambaar macnaheedu waxaa weeye gaadiid baa laydinka dhig waa laydin fasaxay ilaahay mucjizaad kaliya aayado kaleo adilada waxdaaniyadiis ku tusinna wuu idin tusinaya marka alla aayadihiisa teed inkiraysaan dee boqolaalka aayadoodii alla idin tusay ee qudradiisa waxdaaniyimadiisa ku tusinaysa middaa diidantihiin waa tahe nicmoladin miyaa diidantihiin marka waa amaaniyata aswaajin suurat lancaamo ritiga iyo hasha dibiga iyo saca laxda iyo wanka iyo orgigiiyo rida sidaasay u kala qaaday suurat lancaam alla subxaana wa tacaala marka wuxuu yidhi allaahu alle marka nicmada waa inaan ku shugrina sidii inoogu siiyeyna aan ugu tasarufna allaahu alle alladii allah weye jacala lakum idin yeel alancaama nicmooleyda iyo loda iyo adhiga litarkabuu inaad fuushaan minhaa qayb ka oo waa geela waxaa la fuulaya wa minhaa xaggeedana taakuluuna waad ka cunaysaano geel iyo loda iyo adhigaba waa laga cuno waa la maali walakum waxaa idinku sugan fiihaa nicmooleyda dhexdeeda manaafico manfacooyin kale oo caanuhu ka mid subagu ka mid dhogatoodii saantu kamitaay iyo wali tabluqu inaad ku gaadhaan ba ilaahay idin ku sameeyay aliha dusheeda haajatan muraado fi suduurikum qalbiyaankiina ku jiro idin ku soo dhacay aad ku gudataan wa aliha nicmoolayda iyo wa alal calalfulki doonyaha yaa leedu ku xambaaro amar leedu ku siiyo inaad fuushaan oo isticmaashaan wayuriikum alla wuxuu idin tusin aayaatihi adiladiisa tadullu ala qudratihi wa wahdaniyati ku tusanayso alla idin tusin way farabadan yihiin fa ay ayati illaahi ilaahi aayadihiisa midkoode baa tunkiruun hadaba inkiraysaa haba la isbartee aayadda aad difanaysa in la difiro u suubata carwaatee afalam yasiiruu buu alla leeyahay miyaanay soconin fil ardi dhulka dhexdiisa oo fa yanduru ayna soo arkin oo soo eegin kayfa sidii kaana aha caaqibatu ladiina kuwa xidhibtooda oo min qablihim iyaga ka horreeyey kaanuu waxay ahaan kuwa kuwan ka horreeyey agsara kuwa ka badan minhu xaggooda oo ka laandheeraysan oo ka caruur badan oo ka cimri dheer waa shada ka ad qowtan xaga awoodda iyo waa aasaaran raadeynta fil ardh dulka la raadeeyo beer hadii laga qodiyo hadii ceel laga qodiyo hadii haddii laga dhisaba raadkay dulka ku reebeen iyaga ka cajabadna fama aqna aqnaa kagama filaanin canhum xaggooda oo cadaabkii kama celinin maa shaygii kaanaa yagsibuna ku shaqaysa wax cadaabuhu ka celiyay ma jira wey alla subxaana watacaala carabtu bartamaha adduunkay ku taalla marka markay yaman u kacaan ama shaam u kacaan ama ciraaq u kacaan meesha u kacaanba ummad la halaagay baa hareerahooda oo ka jirta hadday yaman oo kale u kacaan qowm huud oo kale yaman bay ku halaagsameen iyo abuunuwaas iyo nimankii waaweynaa hadday xagga xijaaz u kacaanna waa dulqura qowmu saalix oo xijaaz iyo shaam kala badha qowmu shucayb qowmu luud dadkii wax mayadan meelaha soo arag baa bal soo arka yani dalxiiska waa la rabaa in meelaha lasoo eego oyna dabadeedna ogaanin bal kuwii hore ee gaalada cidhibtoodii siday noqotay way soo ogaan lahayn markii hadda qowmuluud oo kale baddi dhulkii lala gooyey magaaladoodii laga gooyey bad qurmoon baa hadda taallo oo caadi aho la arkaa qoladaa ka horreysay qolada waxay ahay kuwan way ka fara badnaayeen xagga cumri dheerarka iyo caruur dhalidaba xagga xoog iyo awoodda iyo dhulka saamayntiisana way ka xoog badnaa dhulka guryahay ku dhiseen hadda reer samuud oo kale guryihii ay dhiseenee ay dhagixii ay qoteen guryaha ka dhiseen hadda sidii buu u yaalla waa loo dalxiis tagaa waxaasoo dhan waxba uma tarin buu alla leeyahy subxaana wa tacaala marka carabtu hadday intay sida yeelaan inaguna way inagu jirtaa intay saa yeelaan ay soo arkaan ummadihii hore siday u halaagsameen xaqa way raaci lahayn afalama siiru miyaanay soconin buu alla yidhi inaga lafteena inaynu dhulka soo marmarro waa lainoo baahan yahayo meelaha waxa ka dhacay aan soo ogaano afalama siiru miyaanay soconin في الأرض للك دحديث قلدا المشركين توحديدا وفينظروا آني إيجن كيف سيدوا كانها عقوة الذين كو عربتوه من قبل إيا كوري كانوا كواس وحيا هين إيا كوري أكثر كوا كبدن منهم حقوده كدل بدن أو كدل دير وكحوق بدن أو كعمر الدير وأشد كأذ قوة الحق أود يحوقه iyo athaaran raadaynta fil ardi dhulka la raadeeyo oo beero laga qodo oo khudaar lagu beero famaa aknaa kama dayqin kagama filaanin canhum xaggooda cadaabkii maa shaygi kaanuu an yagsibuuna kuwa shaqaysa falamaa jaaadhum markay u timid dadkaa hore rusuluhum rusushoodii bilbayinaati xujooyin cadcad markay ula timid farixuu waxay ku farxeen bimaa cindahum wixii agtooda min alcilmi ah aqoontii iyagu ay lahaayeen mabdiyaatanine intana anaga nagu filan baynahin waxaaqa waxaa ku dega bihim iyaga maa yastahzi'uuna biyihi kuwa ku jeeseeso cadaabkaad sheegaysaan awayo muu nugu dhacayo wixii ay ku jeeseesi jireen yaa ku dhacay wixii cilmigii ay iyagu yaqaaneen yay ku kaaftan waa jahligii markii xaqii loo keenay jaahilnimadii iyo khuraafaadkii ay aaminsanaayeen annagkana nagu filan bayne waxaa waxba ma rabno way ku farxeenta macnaheedu waa sidaa yacni wixii loo keenay uma xiisoonin oo xaggiisuma keenta toodana ku filaatay falamaa jaa-adhum markay u timid rasuulum rusushoodii bilbayinaati xujooyin cadcad markay ula timid farixuu waxay ku farxeen oo ku kaaftoomeen bimaa cindahum wixii agtooda ahayo min alcilmi waa jahli yay ku kaaftoomeen waxaaqa waxaa ku degay cuquuba ahaan bihim iyaga maa shaygii kaanuu ay ahaayeen bihi shayga yasahdiuna kuwa ku jeesjeesa yaa ku degay cadaabkay dhihi jireen goormuu iman kiibaa ku dhacay falamaa ra-ow markay arkaan ba'sanaa ciqaabtayada iyo dhibkayaga markay arkaan qaaluu waxay dhihi aamanaa waan rumaynay بالله الله بارمين وحده كليدي وكفرنا وان كغالوني بما كي كنا انو اهين مشركين كوو وشريغيل به الله وشريغيل عبادته الواداجيه markay dhibaatada arkeen ciqaabtii naarso meeshan diyaar markay arkeen baydii allah baan rumayna kalidi wixii horeen caabudi jiray ka gaalooni ma waxba u tari falama ra'u markay arkaan baasana dhibka yaga qaalu waxay dhihi aamanna rumaynay bilaahi allaan rumaynay waxdahu kelidii xaalo u yahay wakafarnaa waan ka gaalownay bimaa shaygii kunnaa aanu ahayn bihi shaygaa mushrikiina kuwa alla u shariig yeela falam yaku yanfacuhum falam yaku ma aha yanfacuhum kii u anfaco iimaanuhum iimaankooda wakhtigaa lamaa ra-u ba-sanaa dhibka iyaga markay arkeen sunnat allah ilaahay dariiqadii uu jideeyey wey in ciqaabtu markay ku dhacdo aan waxba laga aqbalin التي سنتي قد خلت في عباده أدوميس وخسر وحا خسار هنالك هلك الكافرون نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام وحجري التوبة مفتوح ما لم يغرق قفك هذا النفط قبنين مركي النفط قبطه هدو التوبة كانوا وحبو يسمى اسماركا نفط ما قبط فرعون وكاد يقول مركو بدي دحق لي لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين صدح قول بكوع العلي الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين أفكار دوبل قصحار وصداس وقفك مركي قرقرين سقاد هدو إلى وأن توبكيني وحبو تري ما يسواهي فلم يكن معها ينفعهم كي وأنفعي إيمانهم إيمان كمركا أيضا لما رأوا بأسنا دبك مركي أركان سنة سن الله ذلك سنة وين ومسك فعلك قوانيهي سنة الله إلهي جدينتي سيوي محو جديين عدك سوء الدنب قشا إنان توبة لغا أقبلين oo la halaago allatii sunadii qad khala tagtay fii cibaadi addoomihiisii hore wa khasira waxaa khasaaray hunaalika halkaa waxaa ku khasaaray alkaafiruuna gaalada ku khasaaray suuratu fusilat waa suuradii afartan iyo koobaad tartiibta qur-aanka kariimka ah aayadaheeduna waa konton iyo afar asuuratu makiyatu bilaa khilaaf waa suuradaha alxuruuf lmuqadaca lagu bilaabay sagaaliyo labaatan suuradood weeye suurad kastoo xuruufta lagu bilaabay qur-aankay sidooda ama si dadban sharaftiisa u sheegi sagaaliyo labaatankaa suuradoodba hal xaraf laba xaraf saddex xaraf afar xaraf shan xaraf waa intaasoo kale marka waa kaynu in badan baynu soo marray xuruufulmuqadaca tafsiir nabiga laga sheegay ma jiro waa mushabahaad yacni la garan maayo ciddii wax ka sheegtaana wax naqlia ah uma hayaan laakiin xagga qur-aan akhrisa markaad xamiim akrido labaatan goor oo xasanaa lagu siin xamiim markaad akrido iyo xuruuftoo dhan nabilah maxamed baa inoo sheegay caleyh salaatu wasalaam qur-aanka qofkii akriya halkii xarafo toban xasanaa la siin walaa aquulu aliflaamiim xarfun walaakin alifun xarfun walaamun xarfun wamimun xarfun midda kaleu ku filan yahay waataan sheegi jiraye carabtaa waxaa la leeyahay qur-aankan idiin xuruuftan aad taqaanaan buu ka kooban yahay xa iyo miim iyo laam iyo waxaan buu ka kooban yahay carisagoo kale keena wey haadaa kan qur-aankii tanziilun soo dejin weeye min araxmaani alihii raxmaana xaggiisa ka atay alraxiim ee naxariista lahaa ereyga raxmaana waa raxmadda caamka ah magacaana carabtu ma aqoonin raxmaan waman raxmaanu waa ka yidhaahdeen raxiimna muminiintu khaas ku yahay wa kaana bilmuminiina raxiima kitaabun kitaab weeye fusilad la kala cadeeyo la kala fasilay la kala sharxay aayaatu aayadihiisu aan mid daboolan aan lahayn qur'aanan xaaluu qur'aan yahay carabiyan oo carabi ah liqowmin qowm buuna u sugnaadu anfacayaa yaclamuuna wax garanoo daraasaynaya bashiiran xaaluu bishaareeye yahay wanadiiran xaaluu digniin bixiye yahay facarada way ka jeedsadeen agaruhum badankood fahum iyaguna laa yasmacuuna ma fahmayaanoo ma maqlayaan waxaa la yidhi nimankii qureysheed baa isu tegey waxaa layihi wiilkanu dhibaatuu inoo geystay weyna kala firdhiyo jamaacadeenni buu kala burburiyey carabna waan ku dhex ilaahyihii buu inaga caayey diinteennii buu caayey carabna wuu inaga bixiyo waxay carabi ku sheekaysa nin saaxira qoladii ka baxay dagaal baan qarka u saarannahay ninka inoogu faaliyo badan ee inoogu sixir badan ee inoogu shicir badan aynu diro cutba binu abi rabiica binu umaya binu cabdishamsi yaa laydhi waranoo tag wiilka adadeerka u tahay adigaa noogu yaqaane nebilaahi maxamed buu u wuxuu war wiil yahu aabbaha cabdulaahi iyo adiga midkee fadli badan uu ka aamusay nebigu wuxuu yidhi cabdimudalib iyo adig midkee fadli badan uu ka aamusay qusay iyo adig kee fadli badan uu ka aamusay wuxuu yidhi haddii aada leedahay iyagaa iga fadli badan haddaad tidhaahdo ilaahyahanaad caayis iyo caabudi jireen anaa ka fadli badan haddaad tidhaahdana oo anigaa ka fadli badan aad tidhaahdana meel baad nagaga dhacday haddaad xooladoon tahay niyaho aada xooladoon tahay taajir baanu kaa dhigo xoolaanu kuu ururin haddaad guurdoon tahayna toban gabdhood xoolo gabadhaad doontaanu kuu guurin haddii dee cudur iyo jiri ku haysta jirna waanu kaa dawaynayna ma dhammaysay buuhi nabigu haa waxaa suuradan u bilaabay marka nabigu ninkii cutba binu abi rabiica ahaa gacmuhu intuu saayir buu saa ugu tiirsaday wuu dhegaystay wuu dhegaystay fain acraduu faqul andartukum saaciqata mila saaciqati caadi wahu wa hamuud markuu yidhi yidhi halkaa ku jooji halkaa wuu tegey walle ninkan wax kalaa ku dhacay war maxaa kaa dambeeya war wuxuu yidhi ninka aan u tegey horta wuxuu sheegaya oo dhan waxba kama garanin buu laakiin waxaan ka gartay keliya buu idhi wuxuu ka digay buu saaciqatan maysa saaciqata caad wa thamud buu ka digay buu waxa la yiraahdaa arabiga waa taqaan arabaad maxaad u fahmi weyday marka aayadaas qisadaas ay aayadu leedahay oo qisadaas ku timid waxyaabaha carab lagu waxay ka doodi kari waayeen ay kamid tahay hada quraankani tanziilu soo dajin weeye oo min arrahmaan allah arrahmaan xaqiisa ka ahaaday arrahiim oo naxariista badan rahmaan وصفة الله وقاره مقعا عربي ما أقونن قالوا ومن الرحمن بين عليه ولكن الرحمن الله شيئا وأنا عام وي الرحمة دي عام الرحيم الرحمة وقاره مؤمنين تخاص كتاب وكانوا بالمؤمنين الرحيمة كتاب كتاب ويفصل العديي فصلنت لك على دق دقي ولا كلا عديي آيات وآيدي سوى شرحي وآيات آيات كتشرتي آيات معنى هذا قرصوني عن لهين قرآن حلو قرآن عربي وعربي liqowmi qowm buuna u sugnaaday qur-aankaasi yaclamuuna ogo uu anfacaya kuwii cilmi lahu fahmasan bashiiran xaaluu bishaareeye yahay wanadiiran xaalu u digniin bixiye yahay qur-aanku facradda way ka jeedsadeen agaruhum badankood wax yar mooyaane oo fahum iyagu laa yasmacuuna ma maqlayaan bimacnaa ma fahmayaan wey wa qaaluu waxay yidhaahdeen quluubunaa qalbiyaalka iyagu fii akinatin weel bay ku dhex jiraan dabool bay ku dhex jiraan mimaa kiibay ka daboolan yihiin tadcuuna aad noogu yeedhi ileyhi xaggiisa wa fii aadaanina dhagaha yagana waxaa ku sugan waqrun culays waanu dhega culusnayo waxba ma maqalo wa min baynina wa baynaka annaga iyo adiga dhexdoodan xijaabun baa oo waa khilaaf baa dhexdeenna ee facmal adigu dariiqada aad hadda ku jirta ku camal fal inanaa anaguna caamiluuna waan camal falaynah sidaada iska aho waa meeshay soomaalidu tidhaahdo adna allah anna alla waxaa kaloo yidhahdeen bidiin muusa bidiin ha ah, idinkuna tiinaa ku camalfal anagu tiina waxay dheen niyow daboolan waanan dhagaala anaga ku xijaabka u dhexeeya waa maxay waa khilaaf khilaaf baa inoo dhexeeyo isku siba wuxuuma aaminsanin hadda hadduu ninkuu yimaado ku yidhaahdo caqiidada sheekh hebel baan haystaa adna aad tidhaahdo anuu diinta islaamkaan haystaa caqiidada islaamka xijaab baa idin dhexeey iskuma dhowidin dee sheekh hebelkaa isagu caqiidadiisaa hayso haddii caqiidadiisu ta islaamka tahayna uma baahno kaama xigo haddayna caqidadiisa islaamka ahayna kaba sii daranba sheekha caqiidada ninka nin joogo oo bani aadama ah oo la sheegan karo caqiidadiisa nabiyullahi maxamed baa jira caqiidadii nabiyullahi baan haystaa la dhihi karaa marka xijaabkaa aynu iska dhaafno labada caqiidada isku khilaafsan furuucda waa isku khilaafi karaa iyo umuuraha bulshada waa isku khilaafi karaa laakiin caqiidada haddii isku khilaafo labada isku khilaafsan caqiidada labadooda waa baadil ama midbaa baadil marnaba ma wada qumana marka xijaabkaasaa jira wa waxay yidhaahdeen quluubunaa qalbiyaalka yagu fii akinatin dabool buu ku dhex jiraa mimaa kiibuu ka daboolan yahay tadcuuna aada noogu yeedhi ileyhi xaggiisa wa fii aadaanina dhagaha yagana waxaa kusu waqrun culays waanu dhego culusnahayo maba ku maqlaynaba wa min baynina wa beynaka annaga iyo adi dhexdoodan wax xijaabun khilaaf baa inoo dhexeeya isku fikrad ma manihin ee facmal aduu ku shaqee calaa dariiqatika sidaa aad hadda ku jirto iska ahow inana anaguna caamiluuna waan camal fali doonnahay nabiyullaahi maxamed maxaa ugu jawaab layidhi qul waxaa tidha baa layidhi inamaa ana anigu horta basharun dad baan milukum xagga dadnimada idinkoo kalaanahay gaajadu way iqabano guur baan u baanahay hurdaan u baanahay gaajadu way qaban dad xagga dadnimada laakiin waxaan idin dheerahay yuuxaa ilaya waxaa anig loo waxyooday annamaa ilaahukum ilaahiinu ilaahun waaxidun ilaah keliya weye ee fastaqiimuu toosnaada ileyh xaggiisoo adeeca واستغفروه كغفران دلبا دنبغي هره اذن كتغي كغفران دلبا وويل هوغي ايان درها اسغناتي للمشركين مشركين الذين مشركين لا يؤتون ان لا يمنن الزكاه الطهيرين علماء ساس كفسنا الزكو سوره مكي بي اهيد زكدن صدقته ما جيرين وكوا نفتوده ظهيرين وخ نفتوده ظهير الله يمنن زكدنا ويسكسو هسغليو iyayna sidan ay zakadu u habaysantahay madiine lagu habeeyeen ahaanina sadaqadu si guud bay waajib u ahayd kuwa aan sadaqa bixin naftoodan dhahirayn wahum yaguna bilaakhirati aakhiro hum yaw kaafiruuna ka gaaloobay wuxuu yidhi nabiyullaahi maxamed waxaad ku tidhaabuu nimankan ku diidan anuu horta dad baanahay idinkoo kale xagga bani aadamnimada idinkoo kaleanahay laakiin waxa kaliyan idin dheerahay waxaa weeye ani waxaa lii waxyoodoo la ii sheegay ilaahiinnu inuu ilaah keliya yahay ee toosnaada oo raac fasaqibu calaa dariiqati ileyhi ilaa dariiqati oo ka qufraan dalba dembigiina hore si idinka dhaafa waxaa ayaan darra u sugnaatay mushrikiinta waa kuwe laa yutuuna zakaata zaka aan la iman naftooda dahirayni sadaqana la baxayni aakhirana gaaloobay oo diiday aakhira diiday bacsiga way diiday qul waxaad ku tidhaa baa layidhi inamaa ana anigu basharun horta dad baanahay أنما إلهكم إلهين إله واحد إله كليئني تاوان إذن دارحي وحد إذن كان نوامدا فاستقيموا توسناد إليه إلى الله حق الله أرنقاق أتوسناد واستغفروه كغفران ضلبا مركا توبة كانتو غفران ضلبا ماشا كويالا وويل هوك باوسقناد للمشركين ومشركينتي الذين مشركينتي لا يأتون الزكاة ظهيرد أن لا إيمانين وحنفتو ظهيرة يشركة كظهيرة وهم يقولوا بالآخرة آخره هم يو كافرون كقالوا qoladii xaqdiidayaashii wa kuwa kitaabku waa mahaani oo waxyaabo isku wada mid ah la isku soo barbardhig in alladina kuwa aamanuu mu'minoobay wa amalu amal fala salihati amal wanaagsan lahum hawsunati ajrun ajri ajraas ghayr mamnun kull goyn ghayrka ma dhamaanayo ajr ghayr mamnun amalka saalixa in badan baan sheegnay waa in alla darsi loo sameeyo alla dart waa loo sameeyay ariiqadii nabiy ilaahi maxamed waa inuu ku taagan yahay marka alla dartay hadaad u samayso wuxuu ka nabadgeli shirki ariiqadii nabiy ilaahi maxamed haduu ku taagan yahay bidcu ka nabadgeli ila bidcadu waa waxaan diinahayn oo diinta lagu soo daray wey camalkaa saalixa qofkii la yimaada ajiroodu maba go-ayaba ilaa yowmi alqiyaama weligii buu u joogaya markii nabiy llaahi maxamed sal allau alay wasalam cumar u sheegoo yidhi daacada intaa leeg waxaasaa loo helayaa yuu yidhi الله فربدنا أبود الله كبدن بود معنى الله وقت جيسا يا كبدن مركز دولي إلى قيامها أنت أدوار يسجنة الوجريو واحد كنا الله يلا دونك كوسي طبعا واحد بلا ما إن الذين كوا آمنوا مؤمنوا وعملوا عمل فالأسالحات عمل وناكسن لهم وحوسون هذه أجر أجر غير ممنون كل قوي غير كأه ما قوي يوم دماني قل وحد كتلا أينكم يدينكم لا تكفرون ما وحد كجالو بيسان biladii allihii khalaqal ardo dhulka abuuray fii yowmayni laba maalmood oo tajcaluuna aad u yeelaysaan lahu isaga andaadan wax u dhigma dalika allaha sidaa yeelay rabulcaalamiina wey caalamiinta rabbigeeda wajacala wuxuu yeelay fiihaa ardada dhexdeeda rawaasiya buuro qoqotomo aad adag oo mifowqaha dusha laga saaray oo dhaqdhaqaaqi lahayd haddaan buuraha lagu qotominin wabaaraka wuu barakeeyey fiihaa dhexdeeda wuu barakeeyeyo arsaaqdii iyo wixii lagu cuni lahaa iyo wixii oo dhan ودحدد ku abuuray waqadara wuxuu ku abuuray fiiha dhexdeed aqwaata quudkeedii waxa hawayaankee lagu abuuray waxay cuni lahaayeen fi arba'ati ayaamin fi tamaam arba'ati ayaamin afar maalmood dhamaadkood sawaan sima lisaa'ilina qofka su'aalo afarta maalmood ii sharxa qofka la yiraahdo duu su'aalo waa loo sheego saa'iliinto dhan way u siman yihiin waa loo loo wada sharxi Allah subhanahu wa ta'ala ardada laba maalmood buu abuuray waa axadda iyo isniinta quudkeedii iyo waxa uu ku dhex abuurayna waa talaalada iyo arbacada khamiisi iyo jumcahana samadii iyo waxaa la abuuray iyo wixii kale alla abuuray oo kale yaa la abuuray sabtida wax la abuuray lama sheegin marka waa kan yahuudu yidhahan sabtiday caabudaane ilaahay baa nastay bay yidhahdeen allah nastay bay yidhahdeen sabtida bay yidhahdeen markaba waxaad ka gaaloobaysaan allaha ardada laba maalmood ku abuuray ood haddana u yeelaysaan bid u yeelaysaan wax barbar dhaca waa rabulcaalamiinkaasi oo buuraha qoqotomiyey dusheeda qotomiyey dhexdeedana barakeeyo khayr badan ku abuuray quudkeediina ku abuuray afar maalmood labadii hore iyo laba dambe fii tamaami arbacati ayaami markii allah subxaanau watacaala hal mara hal mana yuu abuuri lahaa kun kaliyuu dhihi lahaa waxaan oo dhanba maxaa intan looga dhigay intanoo maalmood waa tacliim inaga layna bariyo inaynu tartiibta iyo sidaan ila inagu hal mar wax ma qabsan karee in shay walba la qabto la qabto sidaa lagu sii socdo marka dambe aad guushii ka gaadho inagaa layna baraya qul waxaad ku tiraa aynakum idinku la takfuruuna ma waxaad ka gaaloobaysaa biladii allihii khalaqal ardo dhulka abuuray fii yowmayni laba maalmood waa axadda iyo isniinta watajcaluuna ma waxaad u yeelaysaan lahu alle andaadan asnaan barbar dhacda daalika allaha sidaa yeelay rabbulcaalamiina caalamiinta rabbigeedii way وجعله وحوية فيها أرضه الحذر هواسيا مركي الدباش ساو هاد هذا يسمى لا يكسو أي أركان ويقالوا الدعوودين يا بورها اللي قدوا القدقد سميين بورها ندوش كليه كما صار رأي سهوس نوح حسين نوح هوس بوح حسين يايو أرضه بوس معها وجعله وحوية فيها الحذر هواسيا بورا أط ومن فوقها دوش هذا وبارك وبارك فيها أرضه الحذر خيرات بدن بو الله كل حبوري أو فرن بدن وقدره وحو كحكمي oo ku abuuray fiiha dhexdeeda aqwaataha quudkeedii xawayaanka ku abuuran wuxuu cuni lahaa fii arbacata ayaamin afar maalmood dhammaystirkood oo labadii hore ku jiraan afartaad maalmoodoo sawaanu samalisaaliina kuwa su cid kasta oo su ha naloo sheega laydhaah waa loo cadayn sawaa alla wuxuu u qastay ila samaai samaduu u qastay weeye samaduna dukhaanun qiiq ay tahay bukhaar markii dhulkii la sameeyey ee samadii bukhaar baa kor u kacay ay bukhaar tahay fa wuxuu ku yidhi لها سمدي وللأرض أرضدي إتيا إمادة ضوعا إذنكو خيار له أو كرهم أقصب إمادة إمادة دو حلوغة كذا أرضدي يوحي لحظة هذا اللغو أبور إلا إمو توقي بيها أهائيو نباتك صوب حييو وحلا وحي لحظة هذا الله إمو إمادتك هذا واسدا سميدانا وحي لحظة هذا اللغو أبور إلا إمو وملائكتي ديحي قرحدي يوحي ودن هوا دي قالتها وحين أتينا نمت daacina anagoo mudiiciina wax alla wixii na lagu amray la siiyey wakaa waa wada diyaar ardada wixii la imow la yidhi way keentay xawayaankii iyo biyihii iyo wixii oo dhan way keentay samaduna sidoo kaleo dayixii iyo qoraxdii iyo xidigihii iyo malaa'igtii iyo wixii dhan waa wada diyaar wey marka ayaddan waxaa ka muuqata ardada iyo samada in ardada la hor abuuray suuratu naasicaadna waxaa ka muuqata إن سمد الهور أبوري ثم بعد ذلك الدحاها مركي سمد الأبوري كدب دحاها مركي وحالي سوقين أرضا الله أرضا دي الله أبوري لكن أن لفدينينو أن رزقه وحبا لقود دح يا سمد الله أبوري كدب أرضاد بحرك الخيرات كالقو سمين إسواداسي قرآن كمركي كتشرته إلا هدي الله دوا قسد سيدانو كالي على هدي الله دوا ارتفاع الرحمن على ستوان hadday laazim noqoto in xaraf ku tallaabina waa taamnimo ah, sidaa u kala waa qur intuba ku jira uma sawaa alla wuxuu u qastay ila samaai samaduu u qastay wahyana dukhaanu bukuur ay tahay fa qaala wuxuu ku yidhi lahaa iyo walil ardi ardadii itiyaa imaadda dawcan khiyaar ku imaadda ow karhan ama qasab yacni wixii aad hayseen dhexdiina lagu abuuray ha soo diyaar garoobo ardada wixii lagu abuuray biyihii iyo nabaadkii iyo wixii oo dhan bay keeni samaduna malaa'ikti iyo dayixii iyo qoraxdii wixii oo dhan baa ka soo baxay qaalata waxay dhay ataynaa nimid daa'iciina anaga daa'iciin oo khiyaar yaanu nimid wax walba waa diyaar faqadahunna alla wuxuu ka ahaysiiyey samooyinkii sabca samawaatin toddoba samo fi yawmayn laba maalmood gudahood waxa wuxuu u waxyooday oo amar ku siiyey fii kulli samaain amraha amarkeedii laba maalmood gudahood baa samadana toddoba looga dhigay waa khamiisa iyo jumcaha marka jumcaha wax badan la abuuray jumcaha yaa wax badan la abuuray marka waa lixdaa maalmood wey inagaana layna bari tartiibte allah wuu abkuun keliyu ku abuuri lahaa markaa waa kay yidhahee yahuuddu sabtida waxba lama abuurin alla wuu nasibaynahin markuu lixdii maalmood kala shaqaynayay yuu nasibay idhahdeen faqadaahuna alla wuxuu ka aysiiyey samooyinkii sabca samaawaatin toddoba samo fii yowmeyni laba maalmood gudahooda waxaa wuxuu waxyooday amar ku siiyey fii kulli samaain sama kulligii amrahaa waxqabadkeedii amarkeedii waxay qaban lahayd wazayanaa waan qurxinay alla yidhi asamaaa samadii adduunyaa ee dhoweyd bimasaabiixa culimmadii hore noo aqrihi jirtay nalka lama aqoonin faynus bayna dhihi jireen marka nalkana weeye nal baa lagu sameeyey iyo waxifdan ilaalin xafidnaa daalika xifdan daalika sidaasi taqdiirulcasiizi allah casiiza xukunkiisi way alcalimi ogaa xidiguhu saddex masalo yaa loogu talagalay oo saddexdaba qur-aanku sheegay litahtaduu inaad ku hanuuntaan oo bilmatal badda markaa socotaan ururkii wakaa xidig hebla wataa ajhaadii sidaa u garataan iyo xifdan lishayaaiini shaydaantaa lagaga ilaalin iyo qurxin saddexda saddexda quraanka sheegay wazayna waxaan ku qurxinay asmaa samadii adduunyaa dhubi masaabiixa nalal baan ku qurxinay waxafidnaa waan ilaalinay xifdan ilaalin daalika maamulka intaa la egay taqdiirulcasiizi allaha casiize qadarkiisii iyo xukunkiisii weeye alcaliimi ee ogaa allah subxana wa tacaala